الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa manhaج الsaalikiin oo iska lahaa sheekh cabdiraحmaan ibn naasir الsacdi raximah الlah waxaan ku soo jirnay kitaab الزakاة waxaa inoo dembeeyey masaa-ishii uu kaga hadlayey xadiidkii xadiidu anas oo tilmaamayey zakada yacni mawaashida iyo xoolaha zakadooda wuxuu ka soo hadlay oo xadiidku soo tilmaamay sakadii geela oo ku bilaabay waxaa ku xigtay yacni sakadii ariga ayaa ku xigtay waxaa ugu dambeysay yani zakadii looda oo iyadoo markaas xadiidu mucaad uu tilmaamay qaala اlmualifu waama sadaqaة اlأhmaani faqad taqadama anahu laysa fiiha shayء xataa tabluqa miئatay dirhami wa fiiha rubc cushur sheekh wuxuu leeyahy waama sadaqaة اlأhmaani hamanka iyo lacagta sadaqada laga bixinayo faqad taqadama waxaa soo hormaray anahu laysa fiiha shayء inaan marka waba laga qaadayn xataa tabluqa miatay dirhamin ilaa ay gaarto laba oo dirham wa fiiha rubcu cushur laba oo dirham markay gaarto waxaa laga bixinayaa rubcu cushur baa laga bixinayaa halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu yani amaanta ama lacagaha oo markaa u jeedo yani fidada iyo dahabka u jeedo ayuu ka hadlayaa waxa laga bixinayo fidadii dahabku marka hore la isticmaali jiray xilligii hore oo markaas waxay ahaayeen amaan bay ahaayeen amaanna yani waxaa loogu bixiyey liannahumaa amanu lmabiicaat shayga la iibinaya ayaa lagu iibsan jiray wa qiyamu lamwaal xoolaha lagu qiimayn jiray marka yani dahab dahabkuna dinaar baa la isticmaali jiray oo dahab ka samaysnaa fidaduna waxaa la isticmaalaya dirham oo markaa fido ka samaysan marka xilligii hore yani ayagaa markaa la isticmaali jiray ciddii haysata yani zakada markay ka bixinayso waxaa laazim ah yani dahabkii inuu qadar mucayana gaaro fidadiina inay gaarto qadar mucayan ah xadiidkii dheeraa oon soo marnay ayuu markaasi qayb ka mida kusoo tilmaamay wafi riqati fii miatay dirhamin rubuc cushur yani riqada markaasi waa fidadii weeyaan in markaa laga qaadayo laba boqol markay gaarto in laga qaadayo rubu cushur in laga qaadayo rubu cushur in laga qaadayo marka zekada yacni zakada fidada iyo zakada dahabku farqi baa u dhaxeeya oo dahabku waa ka qaalisan yahay yani fidada waa ka qaalisan yahay lidaalika qadarka loo shardinayo ama qadarka yani ay ku sakagoynayaan fidadu waxaa shardiga inay noqoto shan boqol konton iyo shan garaam marka la garaamaynayo fidada intaas weynay gaartaa an boqol konton iyo an garaam garaam ahaan marka laga hadlayo weeye intaa waa gaartaa qofku intaa hadduu haysto an boqol iyo yani konton iyo an garaam oo fido ah hadduu haysto an boqol iyo konton sagaaan iyo an baan ujeedaa an boqol konton sagaaan iyo an ama an iyo sagaaan oo garaam oo fido ah hadduu haysto dirham ahaanna waa laba boqol oo dirham weeye soo waadx maaha garaam ahaanna waa an boqol konton iyo sagaaan iyo an dirham sagaaan iyo an garaam weeyaane wuxuu bixinayaa markaasi wuxuu bixinayaa wuxuu bixinayaa yani rubu cushur baa la bixinaya rubu cushur afartan baa loo qaybinaya afartan marka loo qaybiyo wixii soo baxa markaas ayaa la bixinaya ayb kaasi wuxuu noqonayaa waa fidadii wey dahabku hadda inta badan lama isticmaalo fidadii oo yani way iska yaraatay dahabku isagu wuxuu noqonayaa eh, zakada marka uu yani meesha uu ku sakagoynayo waa siddeetan iyo shan garaam siddeetan iyo shan garaam markuu gaaro ayaa markaa zakadii laga bixinayaa siddeetan iyo shan garaam markuu gaaro ayaa laga bixinayaa zakadii yacni qof kasta oo haysta dahab dhan siddeetan iyo shan garaam marka la garaameeyo yani markaasi zakadii ayaa markaas ayuu ka bixinayaa ayib wuxuu bixinayaa rubucushr buu bixinayaa rubucushr afartan buu uqaybinayaa afartan buu uqaybinayaa siddeetan shantaasi waxaa soo baxa markaas ayuu markaasi bixinayaa oo laba garaam iyo bar ayaa markaa kusoo aadamaya siddeetan iyo shantii laba garaam iyo bar baa kusoo aadamaya laba garaam iyo bar buu bixinayaa ama sadaqaة اlأhmaani faqad taqadama waxaa hormaray anahu laysa fiiha shayun yani inaan waxba lagu lahayn xataa tabluqa miatay dirhamin waa fidadii weeyaane wa fiiha rubuc cushur dahabkiina waa siddeetan iyo shan garaam oo markaasaa rubuc cushur la bixinaya waana ijmacu ahlicilmi yani xadiidka hore oo soo marnay fidada wa fi riqati rubuc cushur waa soo marnay waana lagu ijmaacsan yahay yani arrintaas hadda waxaa la isticmaalaa yani lacago yani kala duwan oo markaasi xilligii hore dahab iyo fida la isticmaali jiray hadda laakiin waxaa la isticmaalaa yani alawraaq annaqdiya ayaa la isticmaalaa oo beled kastaba wuxuu leeyahay lacag yani markaa asaga u gaar ah kuwa shilin isticmaala iyo kuwa dolar isticmaala iyo kuwa dahab isticmaala waxaan ujeedaa eh, dolar isticmaala iyo kuwa gini isticmaala yani way kala gedisan yihiin oo hadda marka yani waxa la isticmaalo alawraaq annaqdiya loo yaqaanaa alawraaq annaqdiya awraaqda naqdiga ah ayay markaa isku khilaafeen yani waxa ay yihiin ilaa shan qowl ayay culimmadu isugu khilaafeen qaar culimmada ka mida ah waxay leeyihiin dahabkii iyo fidadii bay farac ka yihiin dahabkii iyo fidadii la isticmaali jiray ayay farac ka yihiin eh, laakiin culimmada mucaasiriinta eh, hay-atu kibaar alculamaa waxay yidhaahdeen awraaqda naqdiga ah ama lacagahan la isticmaalo ama eh, ha noqdo dolar ama ha noqdo shilin ama ha noqdo eh, yani eh, dirham ama ha noqdo yani gini iyo kuwa la midka ah waxay yidhaahdeen waa naqdun qaa'ima bidaatihi waa lacag sideeda u madax bannaan weeye hay-at kibaar culamaa yani waxay yidhaahdeen waa lacag sideeda u madax bannaan oo marka aan hoos tegaynin middaas sidaa mar hadday tahay yani waxa weeyaan markuu qofku ka bixinayo zakada isagoo markaa ah haysta wuxuu ku qiimaynayaa qiimihii dahabka ayuu ku qiimaynayaa oo lacagtaasi haddii ay gaarayso siddeetan iyo shan garaam oo dahaba ah hadday goynayso yani markaas rubuu cushur buu bixinayaa siddeetan iyo shan garaam oo dahaba ah hadday suuqa ka goynayso lacagta uu haysto qofku ama shilin ha noqoto ama dolar ha noqoto ama gini ha noqoto ama dirham ha noqoto soo waadix maaha lacagaha la isticmaalo suuqa marka la geeyo hadday ka goynayso siddeetan iyo shan garaam oo dahab ah markaasaysan ka gaaraysaa wixii ka horreeya markaasi ka ku waajibi mayso ayib eh, taasay noqonaysaa marka yani rubucushr buuna bixinaya wa ama sadaqaة اlkhaariji min alardi waxaa ka soo baxa waxay kaloo culimmadu ka hadlaan oo calaaqa leh masalada lafteeda yani dahabka calaaqa leh dumarku waxa ay xirtaan oo isku qurxiyaan dahabka ay xirtaan dumarku yani zake lagu yeelanaya mase lagu yeelan mayo waa masalo culimada isu khilaafeen laba qowl oo mashhuur ah ayaa ku sugan laba qowl oo mashhuura ayaa ku sugan qowlka koowaad waa qowl jamhuur ulculamaa ay ku tageen oo waxay leeyihiin yani markaas eh, wax zaka laga qaadi mayo eh, gabadhu dahabka ay xihanayso xataa hadduu gaaro siddeetan eh, shan garam hadduu gaaro meeshii uu dahabku yani ku zaka goyn jiray hadduu gaaro wax zaka laga qaadi mayo kadalika hadday fido ay xihanayso oo shan boqol iyo sagaashan iyo shan ay gaarto wax zaka lagu yeelan mayo sidaa waxaa ku tegay jumhuur ulcamaa ayaa sidaa ku tegay waa dahabki gabadho ay xihanayso isku qurxinaysa weey salafkii min asaxaaba yani asxaabta yani qaybo ka midana qowlkaas waa ku tageen oo waxaa laga soo naqliyay ibnu cumar iyo jaabir iyo caaisha asmaa bint abi bakar asxaabtaas waxay ku tageen gabadhu yani dahabka ay xihanayso ama fidada ay xihanayso inaan markaasi wax zakaa laga qaadaynin waxayna deliishadeen adilo adiladaas waxaa ka mid ah eh, xadii laysa fi lxuliyi zakaatu xuliga iyo waxaa la isku qurxiyo wax zakaa laga qaadanayo xadiiku waa xadii aan sugnayn weeye waa xadii aan sugnayn weeye wuxuuna mawquuf ku yahay calaa jaabir sanad ahaanna ooma sugna aarkaas way deliishadeen waxay kaloo deliishadeen eh, naafic ayaa wuxuu soo wariyey ibnu cumar saxaabiga ibnu cumar radia allahu canhu hablihiisa yani iyo addoommadiisa wuxuu u xuli jiray dahab uma laa yukhriju minhu zaka zakana kama bixin jirin hablihiisa iyo hablaha addoommadiisa dahab buu u xuli jiray zakana kama bixin jirin maalik baa soo wariyey fi muwa iyo bayhaqi waana xadii saxiixa wey waa aar saxiixa weeyaan waa aar sugan aarkaas way deliishadeen waxay kaloo deliishadeen ibnu cumar laftiisa waxaa ka sugan inuu xuliga waa lasku qurxiyo wax zakaa ah laga qaadi mayo kadalika jaabir bn cabdilaahi ibnu camar bnu xaraam saxaabigii ka mid ahaa yani muksiriinta waxaa la weydiiyey yani xuliga iyo waxa lasku qurxiyo wax zakaa ma laga qaadayaa jaabir wuxuu yidhi maya ayb faqaala wain kaana yabluqu alfa diinaar waxaa la yidhi xataa hadduu gaaro kun diinaar jaabir wuxuu yidhi yani eh, kaas wuu badan yahay faqaala kaiiru caaisha radi allahu canha waxay ahayd yani mid mas-uulka ah walaalkeed hablo u dhalay oo yani agoommo ah iyadaana mas-uul ka ahayd waxayna u xiri jirtay baalkaa yani xuligaas waxa la isku qurxinayo wax zakana kamaysa bixin jirin asna aarku waa saxiix oo imaamu maali ayaa soo saaray kadalia imam bayh cabdirazaq sancaani waana ahar saxiixa weeye kadalika asma bint abi bakr annaha kaana laa tusaki xuliya waxay ahayd midaan zake ka bixin xuliga aarkaasna waa aar saxiixa oo ibn abi shayba ayaa kitaabkiisa musanafka kusoo saaray aahaartaas yani dhammaan asxaabta waxaa yani ka soo aroortay inaysan markaa zake ka bixin jirin xuliga iyo waxa isku qurxinaya waxay kaloo cillo ka sii dhigeen culimmadaas waxay yidhaahdeen zakada waxaa laga bixiyaa maalka kordha oo siyaada oo bataal laga bixiyaa xuligu laakiin ma ma siyaadayo qofku wuxuu ugu talagalay inuu labisto oo uu xirto marka u baahdo wax marka siyaadaya oo kordhaya maahan mar sidaa hadduu yahay wax zaka lagu yeelan mayo waa dharka qofka uu xidhan yahay oo kale oo qofku hadduu dhar qaaliya soo xirto soo gato la odhan mayo zake ka bixi la odhan mayo ayib marka sidaas halkaasay mariyeen oo waxay yidhahdeen wax zakaa markaas laga qaadi mayo qowlka labaad wuxuu odhanayaa yani dahabkii iyo fidadii yani la xihanayey zakaa ku waajibaysa zaka ayaa ku waajibaysa ha noqdo markaasi mid la labisto ama ha noqdo mid la kaydsadoo meel iska dhigto ama ha noqdo mid markaa tijaare iyo yani ganacsi loogu talagalay culimmada sidaa ku tegey waxay deliishadeen adilada caamka ah oo ku soo aroortay kitaabka ay ka mid tahay qawluhu tacaala uu ka mid yahay qowluhu tacaala waladiina yaknizuuna adahaba walfidaةa walaa yunfiquunaha fii sabiili اllah fabashirhum bicadaabi aliim kuwa kaydsanaya dahabka iyo fidada oo aan bixinaynin jidka alle aan ku bixinaynin fabashirhum bicadaabi aliim waxaad oogu bishaaraysaa cadaab daran oogu bishaaree cadaab ali macnaa mulim oogu bishaaree aayaddaasi way deliishadeen oo mar haddii qofkii ay u yaallaan wax u kaydsan weeye waciidkaas waxay dhahan waa ku dhacayaa qofkii waxay kaloo deliishadeen yani xadiidka hore aan usoo marnay ma min saaxibi dahabi laa yuaddii ma min saaxibi dahabi laa yuؤaddii ma fiiha ila jucila lahu ywma alqiyaamati safaaix min naari yukwa biha yani ma jiro qof markaasi dahab u saaxiib ah oo zakadii aan ka bixinayn maalinta qiyaame inta la fidiyoo la ballaariyo ba asagoo dab ah sidaa loogu gubayaa oo loogu cadaabayaa dahabkii iyo fidadii oo markaa naar ah yani dab ah ayaa qofka lagu cadaabayaa xadiikaasna way daliishadeen waxay kaloo daliishadeen axaadiid si gaara ah ugu soo aroortay yani masaladaas uu ka mid yahay xadiidka camr bn شhucayb can abihi can jadih ana imra'aة atat rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam wamacaha ibnaة laha wa fii yadi ibnatiha maskataani haliidataani min dahab faqaala laha atucطiina zakata hada qaalat la qaala ayasuruki an yusawiraka allahu bihima ywma alqiyaamati siwaarayni min naar qaala fakhalacthma faalqathma ilى الnabiyi sal اllahu alيه wasalam Eh, waqaalathuma lilaahi caza wajala walirasuulihi yani xadiidkaas oo saxiixun bishawaahidihi ah yani marka yani la jamciyo yani saxiix noqonaya abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidina ay soo saareen xadiidka xadiidkaas wuxuu tilmaamaya yani nebiga sal allahu alay wasalam waxaa u timid qof dumarah oo inan yar ay la socoto inantaasi gacmaha waxay ku sidatay waxay qabtay waxay xirnayd waxay xirnayd yani waxaan dumarku gacmaha ay gashadaan ama shuuli ha la yidhah wax kale ha lagu sheege waxaan dumarku gacmaha gashadaan dahabkaa ayay inantaa sidati inanta yar ayib oo markaa dahab ka samaysan nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam inantan waxaan ay qabto waxaan ay xidhan tahay zake ma ka bixisaa waxay ku tihi maya nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam ma ku farxaysaa ilaahay inuu gacmaha kuu geliyo oo uu kuu xiro maalinta qiyaamo yacnii laba siwaarayn eh, min naar ayagoo laba dab oo naar ah in qiyaamaha lagu xidho ma ku farxaysaa gabadhii marka sidaa loo sheegay fakhalacathumaa faalqathuma ila nabiyi sal allahu alay wasalam waa iska bixiso nabiga xaggiisa usoo tuurtay nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam humaa lilaahi caza wajala walirasuulihi xadiikaas marka way ka deliishadeen waciidka noocaas oo ku soo arooray kadalika yani xadiidka yani caaisha xadiid cabdullahi bn shadaad wuxuu yihi dakhalnaa calaa caaishata waxaan u soo galnay caaisha radi allahu canha zawji الnabiyi sal اllahu alay waslam faqaalat dakhala calaya rasuulu اllahi sal اllah alay slam fara'aa fii yadi fatkhatani min wariq faqaala ma hada ya caaisha faqultu sanactuhuna atazayanu laka ya rasuula allah qaala atu'addiina zakatahuna qultu la aw ma sha allah qaala huwa xasbuka min annaar xadiidkaasi yani waxaa soo warinaya abu daawuud iyo keyrkiis baa soo wariyey waana xasan yani marka shawaahidda lagu xoojiyo ee shawaahid kale uu leeyahay waa xadiid xasana weeye caaisha radi allahu canha wuxuu leeyahay cbdullahi bn shadaad caaishaan usoo galnay waxay tidhi caaisha rasuulka ii soo galay anoo markaasi yani gacmaha uu dahab yani igu jiro yani fido ay gacanta igu jirto min wariq fido iyadoo gacanta markaa igu jirto ayuu nabigu ii soo galay sal allahu alay wasalam wuxuu igu yidhi caaishay kani muxuu yahay waxaan ku idhi waxaan u samaystay oo ku talagalay inaan isugu kaa qurxiyo ya rasuul allah nabigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam zakadiisa miyaad bixisaa waxaan ku idhi maya wuxuu igu yidhi huwa xasbuka min annaar waa kii kugu filnaa naarta yani waa naar buu kugu noqonaya weliba kugu filnaata waa lagugu ciqaabaya yani xadiikaasna way deliishadeen kadalika aahaar kale oo soo aroortay oo marka mawduuca ku saabsanna way deliishadeen aahaar way deliishadeen e, ahaar yani ahar cumar bn khaaab radi allahu canhu kadalika cabdullahi bnu camar e, kadalika caaisha e, marka waxaa sidaa ku tegey saxaabada yani saciid ibn musayib iyo saciid ibnu jubayr ibrahim annaqaci iyo caطaa ibn abi rabax iyo zuhri iyo cabdullahi bnu shadaad iyo sufyaan athawri yani culimmadaas oo salafkii ah saasay ku tageen markaa zake ay waajib tahay marka yani sida axwatu ku jira waxaa weeyaan oo baraa'adu ay ku sugan tahay haddii dahabka gabadhu ay haysto ama fidadu ay haysato haddii uu gaarayo siddeetan iyo shan garaam inay markaa ka baxdo zakadii sidaasaa axwadku u yahay oo markaas salaamadu ay ku sugan tahay ayb wa ama sadaqatu lkhaariji min alardi min alxubuubi waibaar wixii ka soo baxayay dhulka oo min axubuubi waimaari xubuub iyo miro ah faqad qaala nabiyu sal allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi laysa fii ma duuna hamsati awsuqin min atamri sadaqa yani wixii ka hooseeya oo ka yar shan ratirar min atamri oo timira sadaqatun laysa sadaqatun fii ma duuna khamsati awsuqin min atamr yani sadaqo iyo zako markaasi laga qaadi mayo oo zako lagu yeelan mayo wixii ka hooseeya shan tirar oo timir ah muttafaqun calayh xadiidka bukhaariiyo muslim baa markaas soo wariyey wlwasqu wasqiguna situuna saacan waa lixdan saac weeye fayakuunu nisaabu lilxubuubi wahimaar wuxuu noqonayaa nisaabka xubuubta iyo himaarta nisaabka markaasi zakada lagaga qaadayo alaaumia saac alaaثu miati saacin bisaaci nabiyi sal allahu alيh wasalam saddex boqol oo saac oo saacii nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam Eh, halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu markuu inoo soo sheegay yani waxyaalihii zakada laga qaadayay si guud markuu inoogu soo sheegay inay afar nooc yihiin xoolihii markuu soo dhameeyey halkan wuxuu ka hadlayaa wixii dhul ka soo baxayey amaantiina uu inoo soo sheegay halkan wuxuu kaga warramayaa wixii dhul ka soo baxayey eh, waxaa dhul ka soo baxaya yani ma wax alla wixii dhul ka soo baxaa laga qaadaya zakada mase ashyaa mucayana laga qaadaya taas culimadu waa isku khilaafsan yihiin khilaaf ayaa markaas culimmada udhexeeya masaladaas ilaa afar qowl ilaa shan qowl ayay markaa culimmadu ka leeyihiin masaladan qowlka koobaad oo masaladan yani ku sugan waxa dhul ka soo baxa waxay leeyihiin yani zako laga qaadi mayo afar qaybood un mooyaane afar noocoo ka mid a waxyaa dhul ka soo baxaa ayuun baa zake laga qaadaya afartaa wixii aan ahayn waxba laga qaadi mayo afartaas waxaa weeye alqamxu wاshaciiru wاtamru wالzabiib afartaasna xadiis baa ku soo arooray afartaas waxaan ahayn zake laga qaadi mayo yani culimmada qaar ka mida saasay leeyihiin alqamxu wاshaciiru wاtamru wالzabiib ayib intani yani afartani waa mansuus oo nas baa sheegay ayago ishkaal ma leh ayib marka culamada qaar ka mida ah waxay leeyiin afartaasaa lagu kaaftoomayaa culamada laga soo naqliyey sidaas yani waxaa ka mid ah ibnu cumar iyo xasan albasri iyo thawri sufyaan athawri iyo shacbi ibnu siriin ibnu mubaarak culamada yani waxaa ka mida ah ibnu xasmi alظaahiri kadalika imaam shawkani culimada mucaasiriinta asheikh alalbani raximah llah raxmat ullaahi calayhim jamiica waxay ku tageen dhammaan eh, xubuubta zekada laga qaadayo waxaa laga qaadaya zekada wax dhul ka soo baxa afartaas weeyaan afartaa mid ka mida ah qofkay usoo baxdo oo weliba ay gaarto meeshii zekada lagaga qaadaya waa sheegi doonaaye qofka un zeke lagu yeelanayaa ayb eh, qowlka labaad wuxuu odhanayaa waxaa zeke laga qaadaya fii kulli maa yuqtaatu wayudakhar wax kastoo la quuto oo la kaydsado wax kastoo dhul ka soo baxa oo la quuto la cuno oo lagu noolaado oo la kaydsado zakaa laga qaadaya waana madhabka imaamu maalik iyo madhabka shaaficiga madhabka maalik imaamu maalik iyo ardaygiisi oo shaaficiya madhabkoodu waxa weeyaan wixii la quuto iyo wixii la kaydsado labadaa shari wixii laga helo ayuunbaa laga qaadaya labadaa waxaan ahayn yani wixii aan la quudan ama aan la kaydsan yani kaydka waxaa ku baxaya khudurawaadkii o dhan waxyaalaha aan kaydsamayn o dhan waa ku baxaya marka labadaa shari waa in laga helaa alikhtiyaar waliddikhaar madhabka saddexaad wuxuu noqonayaa waxaa laga qaadayaa zakada yani wixii markaasi baaqi noqonaya oo kaydsamaya oo la kiileeyo wixii la kiileeyo oo markaasi baaqi noqonaya sidaa waxaa ku tegey waa madhabka imaamu axmed ibnu xambal raximah اllah madhabkiisa weeye ayib madhabka ugu dambeeyo afaraad wuxuu noqonayaa yani wax alla w dhul soo baxay zakaa laga qaadaya wax alla wuxuu soo baxa wuxuu doon ha ahaado ama ha kaydsamo ama ha la kiileeyo ama yani ha la quutee wax alla wuxuu soo baxa zakaa laga qaadaya sidaasna yani waa madhabka abuxaniifa madhab abi xaniifa iyo daawuud alظaahiri saas weeyaan sheekha la yidhaahdo ibnucarabi oo isagu maalikiga ah madhabkaasu ayiday madhabkaas ayuu ayiday waxayna u daliishanayaan yani nusuusta caamka ah ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati ma kasabtum mima arajnaa lakum min aardi mima akhrajnaa lakum waxaan dhulka idinka soo saarnay dhammaan waxaa soo gelay waa wii soo baxay baa soo guda halkaasay ka deliishadeen kadalika waaatuu xaqahu yowma xasaadihi bay ka deliishadeen xaqiisa siiya xaqiisa bixiya oo masaakiinta yani zakada bixiya maalinta aad goynaysaan kadalika fima fiima saqat الsamaau alcushur wixii samadu ay waraabiso roob uu waraabiyo cushur baa laga qaadaya lama kala qaadin nusuusta caamkaa ayay deliishadeen marka afartaas yani madhab ayaa ku sugan sheekeenu yani saib yani mualifku isagu madhabkiisu waa ambeli madhabkiisu waa ambali xanaabiladuna madhabkood waxa weeyaan maa yuqtaatu wayudakar wixii la kaydsado oo markaa la quuto yani madhabkoodu yani waa madhabka yani wixii markaasi maa yabqa wayukaal wixii la kaydsado oo markaasi la kiileeyo madhabkooda noocaasuu noqonaya ibnu taymiya raximah llah asagu idikaar buu sharinaya asagu isagu idikaar wuxuu le wa al wii kaydsamaya markaasi waa zaka laga bixinaya marka aqwaashaas culimadu isugu khilaafsan yihiin yani masaladaas aqwaashaas ayay isugu khilaafsan yihiin sheekhu marka wuxuu yihi ama sadaqatu wa ama sadaqatu lkhaariji min alardi wixii ka soo baxaya dhulka sadaqadiisa min alxubuub wahimaar faqad qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi laysa fi duuna khamsati awsuqin min atamri sadaqatu ay laysa sadaqatun fi duuna khamsati awsuqin shan ratirar wixii ka hooseeya oo mina tamri ah sadaqo ma yani kuma sugan kuma sugna oo yani qofkii zake laga qaadi mayo hadday ka yar yihiin yani shan rati rab muttafaqun calayh wlwasqu wasqiguna situuna saacan waa lixdan saac weeye hamsta awsuq baa la yidhi halkii wasqi waa lixdan saac fayakuunu nisaabu wuxuu noqonayaa nisaabku lilxubuubi waimaar xubuubta iyo imaarta wuxuu noqonaya nisaabkoodu alaaثimiyaad saac saddex boqoloo saac bisaaci nabiyi sal allahu aleyh wasalam wuxuu noqonayaa marka haddii kiil ahaan loo bedelo ilaa dadku kiilooyin bay isticmaalaan haddii kiilo loo bedelo waxay noqonaysaa halkii saac wuxuu u dhigmayaa waa la isu khilaafsan yahay qaar waxay leeyiin halkii saac waa anaga bixina dee marka zakaatufitriga waa tan la bixiyo saac saace marka culamada qaar waxay leeyihiin ilaa saddex kiilo weeyaan qaar ka midna ah waxay leeyihiin waa laba kiilo iyo afartan gram yani laba kiilo iyo bar buu noqonayaa taqriiban laba kiilo iyo bar buu noqonayaa ayib haddii lagu dhufto marka yani lixdan saac oo saaciiba uu yahay laba kiilo iyo bar hadduu yahay haddii lagu dhufto ama laba kiilo iyo lagu dhufto yani rubuc lagu dhufto wuxuu noqonayaa lix boqol iyo labayo toban kiilo ayuu noqonayaa lix boqol iyo labiyo toban kiilo markuu kiilo kiileeyo weliba marka la saafi gareeyo wey marka inta beerta la soo gooyo yani qashinkii laga saaro la nadiifiyo yani inta saafiga ah ayaa la kiilaynayaa intaa saafiga hadday gaarto lix boqol iyo labiyo toban kiilo gram hadday gaarto qofka markaasuu ka ekeynaya markaas ayuu qofu ka ekeynayaa ayib sheekuna markaas wuxuu inoogu sheegay un yani halkii wasqi inuu noqonayo lixdan saac lixdan saac inuu noqonayo marka haddii lasoo duuduubo wuxuu noqonayaa saddex boqoloo saac buu noqonayaa saddex boqol oo saac saddex boqol oo saac maxaad ku dhufanaysaa halkii saac haddaan dhahno waa yani hal kiilo iyo rubc haddii la yidhaahdo waxaan ujeeda laba kiilo iyo rubc haddii la yidhaahdo yani waxaa soo baxaya lix boqol iyo labay toban baa soo baxaya saddex boqol haddii lagu dhufto yani eh, laba kiilo iyo rubuc lagu dhufto labiyo eh, lix boqol iyo labayo toban kiilo ayaa soo baxaya wa qaala nabiyu sal allahu alay waslam nabigu wuxuu yihi fima saqat isamaau waxa ay waraabiyaan saqat isamaau samadu waxay waraabiso iyo walcuyuunu iluhu waxay waraabiyaan aw kaana caariyan ama caari ah alcushru alcushru cushur baa laga qaadaya wa fii ma suqiya binadxi wixii lagu waraabiya nadxina nisfu lcushur baa laga qaadaya rawahu lbukhaari xadiidka wuxuu inoo tilmaamayaa yani waxaa kala duwan waxaa lagu waraabiya beerta beeraha qaarkood cirkaa waraabiya oo roob baa ku da-a saasay kusoo baxdaa roobab badan baa isaga dabada-a saasay kusoo baxdaa oo midhaha looga goostaa kuwo ka midana yani waa la waraabiyaa oo ceelal baa inta loo qodo oo mashiino lagu rakibo ayaa markaasi saa loo waraabiyaa qaar ka mida maxay sameeyaan yani xoolaa lagu waraabiyaa oo xoolaa yani geel ama lo ayaa markaasi biyihii soo saarayo markaa beertii gaarsiinaya marka haddii yani uu waraabiyey cirku hadduu waraabiyey ama il durduraa waraabisay waxaa laga qaadayaa yani cushur baa laga qaadaya aw kaana caariyan caarigu waxaa weeye waa geedaha waaweyn oo xididadoodu ay dhulka aad ugu fog yihiinoo xididada ku caba alcaari waa aladii yashrabu bicuruuqihi waa midkaan u baahna asagu in la waraabiyo xididadiisuu ku cabaa oo xididad adheer buuleh dhulka gelaya xididadaasuu kusoo nuugaya biyaha marka in la waraabiyo ama baahna asagu asagaa biyaha qaadanaya waa sida maalan geedtimreedko kale geedaha qaarkooda waaweyn ooma baahna in la waraabiyo caariga kuwaasa loo jeedaa hadduu haddaba caari yahay oo asagu uu markaa xididadiisa biyaha ku cabayo ama cirku uu waraabiyo roob uu ku soo do-o ama il ay waraabiso cushur baa laga qaadayaa cushurka maxaa weeyaan toban baa loo qaybinayaa lixdii boqol iyo labiiyo tobankii kiilo baa toban u qaybinaysaa sawaadex maaha lixda boqol iyo labaiy tobanka waxaad uqaybinaysaa yani toban baad uqaybinaysaa wixii kuu soo baxa ayaa markaad bixinaysaa intuu yahayba intuu yahay ayaa markaad bixinaysaa ayib wa fii ma suqiya binadxi nadxigu waa waraabin wey waa la waraabiyey wixii doon ha lagu waraabiyo ama wadaama ha lagu waraabiyo qofku asagu intuu soo shubo ceel ka saar biyaha ha ku shubo beertii ama xoolaha oo adeegsado ama mashiinno iyo wax la mid ah ha ku xidho waxaad unta yani ha ahaato marba haddii la waraabiyo yani beertii la waraabiyey waxay noqonaysaa markaasi in laga qaado nisfu cushur cushurkii niskiisa cushurkii niskiisa ayaa laga qaadayaa saasay markaa noqonaysaa wa qaala nabiyu sal allahu alay wasalam fii saqat isamaau samadu waxay waraabisay walcuyuunu ay waraabiyeen iluhu ay waraabiyeen aw kaana caariyan ama ahaaday caari oo mid ku cabaya xididadiisa ah alcushru cushur baa laga qaadaya waa toban meelood meel wa fii ma suqya binadxi wixii lagu waraabiyey waraabin la waraabiyey annawaadix waxaa la odhan jiray geela yani yani waraabinaya oo ceelka biyaha ka soo saaraya oo inta wax lagu xiro saa u wareegeysanayo biyaha marka ay soo banaanku yani imaanayaan kaasaa nawaadix la odhan jiray nawaadix marka Eh, waxay noqon karaan qalab kale waxay noqon karaan wadaabo lagu soo wadaan ayuu noqon karaa marka wuxuu lagu waraabiyo nadxi nisfu cushur baa laga qaadaya rawahu lbukhaari xadidka imam bukhari muslim ayaa wariyey wa can sahl ibni abi xatma radia allahu canhuma qaala sahl ibni abi xatma eh, allah ka raar noqday qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuuna amray eh, oo wuxuu yidhi idaa kharastum markaad qiyaastaan fadacu ulua ulu ka taga fain lam tadacu ulua ulu haddiina ka tegin fadacu rubaca rubcu ka taga rawaahu ahlu sunan xadiidka waxaa wariyey ahlu sunankaa wariyey xadiidku waa xadiid daciif ah waxaa soo saaray imaam axmed kadalika abu dawuud tirmidi iyo nasaa ayaa soo saaray marka yani culimo badan way daciifiyeen xadiidka xadiidka way daciifiyeen culimo saxiixsa way jiraan oo yihi sanadkiisu waa saxiix waxaa ka mid ah ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan ayaa ka mid ah kadalika xaakim ayaa ka mid ah Eh, culmada mucaasiriinta oo daciifi waxaa ka mida eh, imaam alalbani raximah اllah fii daciifi abi dawuud xadiidka saddex boqol yani afartan iyo sagaal raqamkaas ayuu ku daciifiyey marka haddii markaa xadiidku uu noqdo lagu camal falo wuxuu ku saabsan yahay macnaha uu ku saabsanyaho ka hadlayo ayay culimadu laba isugu khilaafeen macnaha yani loo jeeda xadiidka eh, qolo ka mida waxay yihahdeen culimmadu waxaa loo jeedaa beertii dad baa loo diraya oo markaasi qiyaasaya waxa ka soo go'aya waa timir timir ama wax la mid a ah weeye dad yaqaan beeraha ayaa loo diraya beertii buu marka dhex maraya xagga iyo xagga iyo xagga u dhex maraya wuuna eegaya waxa ka soo go'aya markaad sidaa u qiyaastaan markii aad ogaataan waxa zekadu waxay noqonayso inta zekadu ay noqonayso markaad ogaataan kadib zekadii ulu ka mida u daaya sekadii ka soo go'aysay saddex u qaybiya qayb u daaya laba idinku qaata oo la taga ayib haddii aynan ka tegin uluna rubuc ooga taga ama eh, fadacu ulua macnaha hore wuxuu noqonayaa ulu yani ka daaya oo ka cafiya oo markaas maxsuub ka dhigina ha xisaabinina labada kale oo ka sidaa waa macno macno labaad waxaa weeye zakadii marka laga qaado oo banaanka la dhigo zakadii oo yani bannaanka la dhigo oo lasoo sooco laba ulu idinku qaada oo baytulmaalka usoo qaada asagana ulu u daaya si markaa uu u siiyo dadkii aqribadiisii qaraabadiisii baahnaa su u siiyo waa zako zakadii mar hadday dowlad joogto dowladdaa qaadaysaa oo iyadaa ku bixinaysa meelii loogu talagalay qofka marka zakada bixinaya isaga lafti waxaa laga yaaba inuu leeyahay aqribo fuqara ah marka sekadii ha wada qaadineed markaad laba ka mid ah saddex meelood intaad uqaybsaan laba ka mid idinku ah, soo qaado baytulmaalka usoo qaada hal meeloo ka mid ah isaga u daaya si u siiyo aqribadiisii fuqarada ahayd soo waadix maa ayib waayo nebigu wuxuu ku sheegay sal allahu alay wasalam dadka aqribada oo wax la siinayo inay tahay sadaqatun wasila laba ajar weeyaan waa sadaqo waana silo waa qaraabo xiriirin sadaqana qofka zakana waa u qofkii waa ka ansaxaysaa marka xoolihii soo wada qaadin oo baytulmaalka ha u soo wada qaadine qayb kami ah ulu ka soo taga oo asagu marka asagu ha bixiyo sidaas waa macno waana waadix weeye macnaha labaad wuxuu noqonayaa ulu ha u xisaabinina xisaabta ka daaya yani udhaafa ulu oo yani haka qaadina oo beerta u daayaba laakiin idinku laba meelood ka qaata oo baytulmark usoo qaada adoo labada macne yani sidaas kan saxaan waa ka horoon sheegnay weeye oo ka dambe waxaa laga fahmayaa zakadii qayb ka mida ah in laga tegaya laga fahmayaa zakaduna waa xaq yani waajiba weeyaan dad gaar ay leeyihiin weye wax laga tegi kara maahan qof mar haddii lagu yeesho waa in laga qaadaa qofkii sawaadix maaha marka macnaha saxda waxaa weeye in la yidhaahdo waa hadduu xadiidku asaxo weeyaane in la yidhaahdo markaad zakadii intaad qiimaysaan beertii ood u sheegtaan inta ka go'aysaa intaas inay tahay aad u cayintaan oo la soo saara intii saddex u qaybiya ama afar u qaybiya saddex u qaybiya laba ka mida idinku soo qaada laba ka mida idinku soo qaada qayb ka midana u daaya asagu ha bixiyo oo ha siiyo dadka fuqarada aqribadiisa ha siiyo waa la fahmay soo maaha dayib marka xadiidka macnihiisu labadaa waji ayay ayay culimmadu ku sheegeen laakiin sida saxan waa sida dambe oo hadda aan sheegnay oo ah macnuhu inuu yahay in laga wada qaadaya zakadii laakiin qaybna kuwii aruurinayay ayagu inay soo qaadayaan qaybna asaga loo daynayo asaga uu bixinayo asagaa loo daynay asagaa cunaya maaha ee wuxuu ku bixinaya dadkii u saaxiibka ahaa laakiin aqribadiisii iyo dadkii u dhawaa iyo asxaabtiisii fuqarada ayuu siinaya wacan sahl ibn abi xatma radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulku amar buuna siiyey wuxuu nagu amray wuxuu yidhi idaa kharastum kharsigu waa qiyaas weeyaan in beertii la qiyaaso la yidhaahdo ilaa rag yaqaanoo mutakhasisiina jira ku takhasusay wuxuu odhanayaa marka intuu saa u eego xaggiyo xagga umar wuxuu odhanayaa beertan intaasa ka soo goaysa aysa wuxuu odhanaya maalan waxaa ka soo goaya aya kun kiilo ayuu odhanaya saasuu eegaya saasuu eegaya saasuu eegaya waa nin yaqaan wey mutakhasis ah kun kiilaa ka soo go sawaadix maaha marka haddii ay ishu hadday ilo waraabiyeen iyo roob waraabiyeyna cushur baa laga qaaday haddii kalena waxaa laga qaadaya nisfu cushur baa laga qaadaya marka idaa kharastu markaad kharsi ku samaysaan oo aad qiyaastaan wixii ka soo go-ayey fadacu hulua uluka ulu ka taga oo u daaya yani utruku ulu isaga u daaya isagoo markaa ha bixiyo fain lam tadacu ulua ulu haddiinan ka tegin fadacu rubaca rubcu ka taga rubc u daaya rubuca markaa isagu ha bixiyo oo markaas cidda ku habboonoo masaakiinta yani markaa ha siiyo oo aqribadiisa iyo yani asxaabtiisa ah rawahu ahlu sunan xadiidka waxaa wariyey yani ahlu sunankaa wariyey ahlu sunan haddii saa loo ilaaqo yani waxay noqonaysaa afarta asxaabu sunanka ah bukhaari waxaan ujeedaa abu dawuud iyo nasaa-i tirmidi ibnu maaja saaadxmaan afartaas asxaabu sunan la yidhaahdaa haddii la ummahaatu sita haddii la yidhaahdo waxaa lagu darayaa yani bukhaari iyo muslim baa lagu darayaa haddii la akhrajahu sabca haddii la yidhaahdo imaam axmed baa lagu darayaa soo waadix mahan isdilaaxaadkaas yani xaafid ibnu xajar raximah llah buluqumaraamka muqadimadiisa ayuu ku tilmaamaa haddaan dhaho rawahu halaa maxaan u jeedaa rawahu arbacatu haddaan dhaho rawahu lhamsatu haddaan dhaho rawahu sitatu rawahu sabcatu maxaan u jeedaa muraadka uu ujeeda yani laga wado muxadisiintu yani ujeedaa yani xaafid ibnu xajar raximah kitaabkiisa buluq maraamka muqadimadiisa ayuu markaa ku tawdiixiyey halkaasuu inoo joogaya ilaahuna wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk